bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu baabu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu ma yaquulu man samica almu'adina wاlmuqiim baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu ou dhahayo man samica almu'adina mu'adinka qofkii maqlo waalmuqiima iyo midka aqimayo yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo man samica almu'adina muadinka qofkii maqlo walmuqiima iyo midka muqiimka ah oo aqimayo mila qowlihi qowlkiisoo kale inuu dhaho ayb waxa uu dhahayoo kale inuu dhaho ilaa fii qowlihi xaya cala alsalaati xaya cala alfalaax maahane fainahu yaquulu wuxuu dhahayaa fii kulli lafdatin jumlo kasta ama dhawaaq kastoo minhaa iyada ka mida ah, laa xawla walaa quwata ila billah xaya cala asalaah markuu yidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billah buu dhahay haddana markuu ku celiyo isna laa xawla walaa quwata ila billah buu dhahay xaya cala alfalaax markuu dhaho muadinka ama muqiimku laa xawla walaa quwata ila billah buu dhahay haddana xaya cala alfalaax markuu ku cayliyo laa xawla walaa quwata ila billah buu dhahay wayaquulu wuxuu dhahayaa fii qowlihi alsalaatu khayru min annowm waa aadaanka salaada subax ee hore ayaa lagu dhahaa ama mararka qaar midka dambena dadka qaar waa ku dhahaa wuxuu dhahayaa markuu asalaatu khayru min annowm uu yidhaahdo sadaqta wa bararta ama wa barirta ayb waqiila waxaa layidhi yaquulu wuxuu dhahayaa sadaqa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alsalaatu khayru min annowm rasuulkii run buu sheegay alsalaatu khayru min annowm ayuu dhahayaa markaas iyadii buu ku celinaya laakiinse xadiidka ku soo arooray macnahaas sadaqta wa ku soo arooray in la yidhaahdo xadiis markaa ansaxay ama saxiix ama aha ayb oo iyada marka waxaa weeyaan dacfi baa ku jira midaan sadaqta wa wayaquulu fi kalimati liqaamati iqaamada kelmadeedana wuxuu dhahayaa iqaamada kelmadeeda waa qad qaamat isala qad qaamat isalaa aqaamaha allaahu wa adaamaha allah oogo oo daa-imiyo iyada laftirkeeda marka waxaa weeyaan waa fiican tahay marka xadiis marfuu ayb xadiis marka waxaa jira abu oo wariyey qofka iqaamada marka uu maqlayo waxa uu dhahaayo uu ku sheegay min xadiidi abi umaamata ama asxaabta qaarkood laga wariyey ina bilaalan akhada fi liqaamati falama qaala qad qaamat isalaah markuu yiri qaala rasuulu llahi sal ly slam aqaamaha wa adaamaha isnaadkiisuna waa daciif ibnu xajar sida uu ku yiri atalkhiisu lxabiirka ayb middan kalena sadaqta waa bararta iyadana imaamu shaafici ayaa jeclaystay marka iyadu maahan xadiis marfuuca inuu kusoo arooray oo nebiga loo koryeelay sala allahu calayh ali wasalam marka haddii marka sadarta oo bararta ay iyadu wax nebiga ka sugnaado asal leh xoog badan aanay ahayn oo saxiixa aysan ahayn maxaa la dhahayaa marka muadinku markuu asalaatu khayru min annowm uu yiri asalaatu khayru min annowm unbaa laga daba dhaha licumuumi qowli rasuuli illahi sal l l slam xadiidka caamka ah ee nebiga uu yiri idaa samictum nidaaa faquluu mila maa yaquulu lmuadin wixii muadinka uu dhahayay dhaha marka inta uu dhahayaa la wixii sharcigu uu tilmaamay in si ka duwan loo dhahaya maahane sida xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax oo kale wayaquulu wuxuu dhahayaa caqiba qowlihi ashhadu an laa ilaaha ila allah muadinku markuu yidhaahdo gadaasheeda wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah wa qowlihi ashhadu ana muxamada rasuulu llah wa ana ashhadu ana muxamada rasuulu llah ayuu dhahay uma yaquulu wuxuu dhahayaa markaa kadib radiitu billaahi raban wabimuxamedin sala allahu calayhi wasalam rasuulan wabilislaami diinan taana marka waa lagu daala dhahaya faidaa faraqa axaadiisaa marka muslim ayaa wariyey faidaa faraqa min almutaabacati haddii uu ka dhammaado uu ka faaruq noqdo raacitaankii fii jamiici aladaani aadaanka dhammaantiis uu ku raacayo haddii uu ka faaruq noqdo sallaa wasallama wuu ku sallinayaa waana salaamayaa cala anabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga uma qaala wuxuu dhahayaa allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamadan ilwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuudan aladii wacadtah saasuu dhahaya markuu aadaankii dhammaado nebiga ku salli kabacdina ducadan akhri allaahuma yaa allaahu allow rabba haadihi dacwati dacwadan e, tan ah saaxibkeedii ahaa attaamati ee dhammayska tiran rabbi bimacnaa saaxib waay meeshaan yacni saaxiba haadihi dacwa dacwadan saaxibkeedii waayb oo allihii la yimid oo jideeye ayaa laga wadaa ee maahan rabba haadihi dacwati dacwadan oo laa ilaaha illa allahu ay ku jirto midkii abuuray in laga wado macaanida rabbiga oo khalqiga a meeshaan ma soo gelayso maxaa yeelay laa ilaha illa allah waa qur-aan ay qur-aanka ka mid tahay ilaahayna qur-aankiisu waa kalaamkiisa makhluuq ma ahno ma uunan abuurin wax la abuuray maaha waa wuxuu ku hadlayna sidaa darteed marka allahuma rabba haadihi dacwa ay saaxiba haadihi dacwa dacwadan allihii la yimid oo ku hadlay oo dadka faray ayb macnahaasa marka laga macnaynaa ibnu rajab fatxulbaariga sida uu ku sheegay wsalaati alqaa'imati salaadan taagan rabbigeedii aati sii muxamedan muxamed alwasiilata sii darajada wasiilo leena sii waalfadiilata sii dheeraad wabcadhu soo bixi maqaaman maqaam maxmuudan la mahadiyo alladii maqaamka oo wacadtahu Ah, uma yadcuu waa ducaynayaa bimaa shaaa wixii uu doono ayuu ku ducaynayaa oo min umuuri alaakhirati waddunyaa ayuu ku ducaysanayaa aakhira umuuro aakhira iyo adduunyaa ayuu ku ducaysanayaa markaa rawaynaa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa samictum nnidaaa aadaanka haddaa maqashaan faquluu midla maa yaquulu lmuadinu muadinka waxa uu dhahayo kala dhaha rawaahu lbukhaariyu wa muslimu fii saxiixayhimaa culimada qaar baa marka waxay dhaheen sida mu-adinka dhaha unbaa la dhahayaa xataa xaya cala salaat xaya cala salaa markuu yihi xaya cala salaa unbaa la dhahayaa xadiidkan ayagoo ka qaadanaya faquuluu dhaha mila maa yaquulu lmuadinu muadinka wuxuu dhahay oo kale wacan cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma anahu samica anabiya sala allahu alayh ali wasalam yaquul ida samictum lmuadina muadinka haddii aada maqashaan faquuluu mila maa yaquulu wuxuu dhahay oo kale dhaha uma salluu calaya igu salliya aniga korkeyga fainahu man sallaa calaya qofka igu salliya salaatan hal salli sala allaahu calayhi biha cashran ilaahay toban jeer buu ugu salliya oo macnaha waxaa weyan ilaahay baa sheegsheega sheega ama u naxariistaba toban jeer uma salu llaha lii ilaahay ii weydiiya alwasiilata darajada wasiilada la yihah wasiila maxaa la dhaha fa inahaa mansilatun waa darajo fi ljannati jannada dhexdeeda ah laa tanbaqii aan habboonayn ilaa licabdin addoon mooyaane wax kale aan u habboonayn min cibaadillahi ilaahi addoomihiisa ka mida ah. waa darajo jannada ka mida oo aan u habboonayn ilaa addoon maaha hal addoon oo addoommada alle ka mida ah. wa arjuu waxaan rajeynayaa an akuuna inaan ahaado ana aniga huwa kaasi addoonkaasi faman sa'ala lii qofkii ii weydiiyey alwasiilata darajada wasiilada xallat lahu shafaacatu shafaacadii waa ku degtay oo shafaacadeydiibaa u xalaal noqotoo ku degtay rawaahu muslimu fi saxiixihi wacan cumara bni alkhadaab radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ida qaala almuadinu muadinka haddii uu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar faqaala axadukum midkiin uu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar uma qaala muadinku uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah qaala qofkii uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah uma qaala muadinkii uu yidhi ashhadu ana muxamadan rasuulu ullah qaala isaguna uu yidhaahdo addoonkii ashhadu ana muxamadan rasuuluullah uma qaala xaya cala asalaa muadinkii uu yidhaahdo qaala addoonkiina uu yidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billah marka xadiidkan wuxuu fasiraa xadiidkii hore abi saciidin alkhudri mu wuxuu dhahaya dhaha si guudow kaas u faraya kanna wuxuu dhaha dhaha xaye cala salaad laakiin si kala dhaha ayuu leeyahay magaran marka xaye cala salaad marka la joogo laa xawla walaa quwata ilaa billah baa la dhahaa inkastoo culammada qaar ay jamcinayaan iyagu ay dhahayaan xaye cala salaa markuu yidhaahdo waxaa la dhahayaa xaye cala salaa laa xawla walaa quwata ilaa billah labada xadiis markaa loogu dhaqmo waayahay uma qaala xayi cala alfalaax markuu yidhaahdo qaala laa xawla walaa quwata ila billah yidhaahdo uma qaala allahu akbar allahu akbar qaala addoonkiina yidha allahu akbar allahu akbar uma qaala laa ilaaha illa allah qaala addoonkii yidhaahdo laa ilaaha ila allah min qalbihi ka yidhaahda iyadoo qalbigiisa ay ka tahay qalbiga iyadoo ay kasoo go-day dakhala aljannata jannaduu galaa qofkaas marka fiiri muadinku shan daqiiqa waa adima haddaa oo wax uu dhahayaa ka daba dhahdo jannadii baa ku gelaysaa rawaahu muslimun fii saxiixihi marka in lagu dhaqmee laysku daya wacan sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man qaala qofkii yidhaahdo xiina yasmacu lmuadina muadinka marka u maqlayo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh raditu biاllahi raba wbimxamedi sal اllahu alayhi waslama rasuula wbilislaami diina gufira lahu denbuhu denbigiis waa loo dhaafay wafii riwaayati man qaala qofkii yiraa xiina yasmacu lmuadina muadinku markuu maqlayo waana ashhadu rawaahu muslimun fi saxiixihi warawaynaa fi sunani abi daawuuda waxaanu ku warinay can caaishata radia allahu canha biisnaadin saxiixin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa idaa samica almuadina muadinka haddii uu maqlay yatashahadu isagoo ashhaadanayo muadinku waa qaala yiraa wa ana wa ana midaan marka wa ana wa ana bis yani ashhadu an laa ilaaha ila allah markuu yiraa wa ana wa ana ayuu dhahaya waana aquulu kadalika ana sidaas oo kalean dhahaya wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalam qaala man qaala qofkii yiraahdo xiina yasmacu nidaa aadaanka markuu maqlaayo allahuma raba markuu maqlo kadib waay dabcan allahuma raba hadihi dacwati ataama wasalaati alqaa'ima aati muxamadan ilwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuudan aladii wacadtah xallat lahu shafaacatii shafaacadeydii ayaa ku degtay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rafaacadeydii baa xalaal u noqotay oo ku degtay rawaahu lbukhaariy warawaynaa fii kitaabi bni sunniyi can mucaawiyata radia allahu canhu qaal kana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa samica almuadina muadinku haddii uu maqlo yaquulu isagoo dhahaya xaya cala alfalaax qaala wuxuu dhahay allaahuma ajcalnaa muflixiin ilaahu naga dhig kuwo guulaysto saasuu dhihi jiray xadiidkan marka ibnu xajar nataa'ijuulafkaarka waxa uu ku yidhi hada xadiidun qariibun fii sanadihi nasr bnu ariif kunyatuhu abu jaziy wa huwa biha ashhar kunyaduu mashhuur ku yahay wa huwa matruukun cindahum matruuk weyaan marka muxadisiinta agtooda matruuk marka la yiraahdana waa nin dacfigiisu daran yahay xadiidka uu wariyo waraawi canhu mashhuuru bikunyatihi aydan kaka warinayana kunyadiisuu mashhuur ku yahay wahuwa abu qataadat alxaraani qaala albukhaariyu bukhaari waxau yihi tarakuuhu ninkaa ah way ka tageen ayb wainamaa summiyaa waa la magacaabay liyukfiyaa si loo qariyo <clears throat> min shidati dacfihimaa marka liyakfayaa inay qarsoonaadaan ayaa sidaas loo yeelay min shidati dacfihima marka xadiidkan daciif weeyaan ayb warawaynaa fii sunani abi daawuuda can rajulin can shahri bni xawshab can abi umaamata aw can bacdi asxaabi اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam ana bilaalan bilaal akhada fi liqaamati iqaamadii ayuu gudagalay akhada waa afcaal shuruucay ka mid tahay macno ahaan waa iska saas marka dabcan mudaarici oo qabarka u noqonayo mmahaakhada fi liqaamati bimacnaa sharaca fi liqaamati waa iqaamadii buu gudagalay falamaa qaala markuu yihi qad qaamat isalaa qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi aqaamaha allahu adaamaha wa qaala fii saa'iri alfaadi liqaamati iqaamada alfaadeeda inta soo hartayna waxa uu yihi ka naxwi xadiidi cumara oo kale fi ladaani xadiidkanna marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro oo waa sheegnay warawaynaa fii kitaabi ibni sunniyi can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa idaa samica almuadina muadinka haddii uu maqlay yuqiimu isagoo aqimayo yaquulu wuxuu dhahayo allaahuma raba haadihi dacwati taamah wasalaati alqaa'ima salli calaa muxamadin wa aatihi su'lahu su-aashiisana si waxa uu weydiisanayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ibnu xajar marka meeshan iyadana nataa'ij afkaarka wuxuu yidhi hada xadiiu ariibu wa fii sanadihi jamacat min aducafaa xadiikan sanadkiisa jamaaca ducafaa baa ku jirta lakin lam yatrukuu kama aynan tegin wayuktafaru fi fadaa'il acmaali laa siyamaa maca shawaahidihi wallahu aclam fadaail acmaalka in layskaga dhaafaa laga yaaba maadaama siyamaa haddana shawaahidda uu leeyahay fasalkaani marka wuxuu caddaynayaa ayb qofka muadinka ajiibayo iyo qofka aan ajiibayn hadda waxyaabaha muadinka markuu aqimo ama aadaano waxa la dhaho ayaa halkan lagu tilmaamay baabkii hore fasalkan marka wuxuu uga hadlayaa dad iyaga aan loo sumaynin inay ajiibaan muadinka ayaa jiraan idaa samica almuadina muadinkii haddii ou maqlo aw ilmuqiima ama kii aqimayay wahuwa yusallii isagoo tukanayo lam yujibhu ma ajiibayo fi salaati salaada dhexdeeda adoo sunno ku jira ayaa adinkii bilowday salaad baa ku jirtaa ma ajiibaysaa maya maxaa yeele nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh alihi wasalam ina fi salaati la shugulan faidaa sallama minhaa hadduu ka salaama noqsado ajaabahu waa ajiibayaa kamaa yujiibuhu sida uu u ajiibayo man laa yusallii qof aan tukanaynin oo kale falow ajaabahu fi salaati salaadii dhexdeedii buu ku ajiibay kuriha waa la kahdaa walam tabdul salaatuhu salaadiisa sama burayso isagoo salaadii ku jira muadinka aadaankii bilaabay markaasuu ajiibaya allahu akbar allahu akbar buu yiri allahu akbar allahu akbar wuu iska yiri markaasoo kale salaaddii ma ka buraysaa waa karaaha laakiin ma burayso sababta waxay tahay waa dikri ninkan waxa uu sheegay kalaam caadiya maaha waa dikri dikrigana salaadda kuma dhex burto wahaakada sidaasoo kale idaa samicahu haddii uu maqlo wahuwa cala alkhalaa musqusha isagoo fadhiyo aadaankii maqlay ma ajiibayo laa yujiibuhu ma ajiibayo fi lxaali markaas faidaa kharaja haddii uu soo baxo ajaabahu waa ajiibaya waa qalaynaya marka man dib buu ka ajiibaya daba faamaa idaa kaana yaqra'u lqur'aana qur'aan hadduu akhrinaayo laakiin ka warrame marka isagoo qur wado ayaa aadaankii soo dhacay oo la adimay faama ida kaana yaqra'u lqur'aana haddii uu akrinayo ow yusabixu ama u tasbiixsanayo adkaaru wataa ow yaqra'u xadiian ama xadiidba u akrinaya aw cilman ama cilmi ayuu akrinaya aakhara kale aw hayra dalika fainahu yaqdacu waa goynaya marka jamiica hada kan dhammaantiis wayujiibu lmuadina muadinkiibuu ajiibayaa liana cibaadat lwaqti taasa markaas uma yacuudu wuu noqonayaa ilaa maa kaana fiihi wixii uu ku dhex jirayo dhexdiisa ou ahaa ayuu u laabanayaa kabacdi hadday qur-aan ahayd haddii darsi ou ahaa lianna alijaabata maxaa yeelay ijaabadu tafuutu way tegaysaa wamaa huwa fiihi waxa isaga uu ku dhex sugan yahayna laa yafuutu qaaliban wax tegaya ma aha sida badan qur-aankii aada akhrisanaysa iyo xadiidka aada akhrinaysa makaa tegaayo isaga laakiin tan waa ku dhaafay waqti ay leedahay waqti ayay leedahay oo inta uu muadinka aadaanka ku jiro ma fahamtayn waxayu meel lam yutaabichu ounan mutaabacaynin xataa faraqa intuu ka dhammeeyo almuadinu muadinka intuu ka dhammeeyo yustaxabu waxaa la sunneeya an yatadaaraka inuu soo haleelo almutaabacata mutaabacada maa lam yaduli ilfaslu kala go-a iyo fasligu haddaanu dheeraanin meeshaan marka muxuu leeyahay aadaankii waa socdaa qaybihii hore o dhan ma ajiibin adiga ama waa ku dhaafayba waa dhameeyey muaadinka aadaanka markaas soo bilaaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah soo gud gadaal ka keen haddii uunan dheeraanin fasliga fasliga marka waxaa weya kala go haddaysan kugu dheeraanin baabu ducaai bacda aladaani ayb baabu bayaani fadli ducaai ducada fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay ama xukunkeeda bacda aladaani aadaanka ka bacdi in la ducaysto rawaynaa qaala alimaamu nawowiyu raximah llah rawaynaa can anasin radi allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa yuraddu lama celiyo buu yiri nabiga adducaau ducada bayna aladaani waaliqaamati adaanka iqaamada dhexdooda ah ducada aadaanka iyo aqimaadda inta u dhaxaysa la ducaysta lama celiyo ilaahay ma soo celinaya waa aqbala rawaahu abu daawuuda wاtirmidiyi wاnasaa'iyi wabnu sunniyi wagayruhum qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa in waktigaas ay maadaama ay ka mid tahay awqaadda ducada la ajiibo in lagu dadaalo oo khayrka adduunyada iyo khayrka aakhiraba ilaahay la weydiisto ducaduna sideedaba cibaadada cibaado bal nabigu sal slam wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada marka alla bariga in aad loogu dadaalo laysku dayo wakhtiyadaan oo kale in laga faa-iideysto weliba wazaada tirmidiyu wuxuu ku daray fii riwaayatihi fii kitaabi dacawaat min jaamicihi ka mida